رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس, فليلبس saraawiila rawahu axmed wa muslim waxaan kusoo dhex jirnay waxyaabaha uu ka dheeraanayo ama uu iska ilaalinayo ruuxa muxrimka ee xarman xidhashadooda xadiidka jaabir baan soo gaarhnay wuxuu leeyahay jaabir rasuulku wuxu uhi sal lla wasalam man lam yajid ruuxii aan helin naclayni laba kabood falyalbas ha xidho khufayni laba khuf ha xidho waa sogska haragga ahaa ee laga hoos xidhan jiray kabaha marna isagoo sidiisaa lagu socon karaa khufka waman lam yajid ruuxii aan helin isaaran hoos guntina falyalbas ha xidho saraawiila saraawiil ha xidho ha ku xarmado rawaahu axmed baa wariyey wa muslim ayb waxaa ka muuqata ruuxii aan heli karaynin laba kabood laba khuf ha xidho riwaayadan jaabir laguma darin ha gooyo oo anqowga wixii ka hooseeya ha reebo inta korona ha jaro sidaan xadiidkii ibnu cumar ku soo marnay kan kuma jiro qeydkaa ah ha gooyo ayib jumhuurtu waxay sharti ka dhigayaan hadduu ruuxu kaba waayo oo uu khufka ka maarmi waayo inuu jaro oo walyaqtachumaa xataa yakuuna asfala min alkacbayn jaridaasay shardi ka dhigay hadduu sarwaal ka maarmi waayo oo wax kaloo uu ku xarmado waayo sarwaal uu ku qasbanaadana waxay leeyihiin sarwaalka ha kala gooyo oo markaas sidii macawis ahaan oo kale ama go' ahaan oo kale ha u xidho ayib sidaa waxay leeyihiin hadduu sidiisa ku xidho oo khufkana isagoon jarin uu xidho sarwaalkana uu si ahaantiisa ku gashado isagoon kala yacni wax weeyaan aan aan kala furin fidya ku waajibaysay leeyihin waxayna qaadanayaan taqyiidka ku soo arooray xadiiskii ibni cumar ee soo hormaray waliyaqtachahumaadaas ayay deliishanayaan sidaana waxaa sidoo kale rajaxay alimaam ibnu qudaama oo a'immada xanaabilada ka mid wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay annabiya nabiga sal ly waslam oo yakhtubu khudbaynaya bicarafaatin carafa ku khudbaynaya oo leh man lam yajid ruuxii aan helin isaaran hoos gunti falyalbas ha xidho saraawiila saraawiil ha xidho waman lam yajid ruuxaan helin naclayni laba kaboodna falyalbas ha xidho khufayni laba khulf muttafaqun calayh waxaa adiilada ay deliishanayaan xanaabiladu marka ay leeyihiin khufka goyntiisa ama jaridiisa waa la nasakhay xadiidkan ibnu cabaas bay deliishanayaan sidaan u tegi doono insha allahu tacala ilaaqiisa wa fii riwaayatin waxaa ku sugan can camr bni diinaar laga warinayo ana abashacaa abushacaa ayaa ahbarahu u warramay can ibni cabaasin buu uga warramay radia allahu tacala canhuma annahu isagu samica inuu maqlay annabiya sal ly wasalam nebiga walxaal huwa rasuulku yakhtubu uu khudbaynayo yaquulu uu leey man lam yajid ruuxii aan helin izaaran hoosgunti oo wajada hela saraawiilo saraawiil hela falyalbasa ha xidho waman lam yajid ruuxaan helin naclayni laba kabood oo wawajada hela khufayni laba khuf hela falyalbashumaa labada khuf ha xidho qultu waxaan idhi walam yaqul ma odhanin liyaqtachumaa abushactaa baa weydiinaya ah, yani wuxuu leeyahay walam yaqul ma odhan miyaa liyaqachamaa ibnu cabaas sidaa ma warin miya qaala wuxuu uhi laa maya ha gooyo nebigu ma dhihin ha jaro ma sheegin rawaw axmed baa wariyey kadalika طabraani baa soo saaray sanadkiisu waa saxiix calaa sharطi shaykhayn oo waa xadiis saxiixa weeye sheekhu marka wuxuu doonayaa inuu iswaafajiyo xadiiskii muxuu ahaa ibnu cumar ee baabka uu ku bilaabay sheekhu nebigu sal lla alay wasalam intuu joogay madiina oo uusan ka soo ambabixin amarkiisu wuxuu ahaa labada qof haddii laga maarmi waayo xidhashadooda ha la jaro wixii aanqowga ka hooseeya ha la reebo xadiidka ibnu cabbaas iyo jaabiriyana waxay tilmaamayaan xadiidka waxaan dhihi lahaa ibnu cabbaasna wuxuu tilmaamayaa inuu nebigu carafo ku khudbeeyey khudbadiisii carafana uu yidhi ruuxii kaba waaya khufaynka ha xidho kumana uusan darin markaa ha jaro ha gooyo kuma darin marka xaggee buu joogaa carafaad buu joogaa ha la gooyo markuu ku darayna madiinuu joogay arrintaasaa marka khilaaf ka imaanayaa bayna aljumhuur wa bayna alxanaabila xanaabiladu waxay doonayaan inay yidhaahdaan amarkii hore ee goyntu wuxuu ahaa madiina markan dambe carafo nebigu uu ku khudbeeyeyna goyn ma sheegin meeshaana meel laysugu yimid oo jumhuurtii iyo muslimiintii isugu yimaadeen bay ahay sidaas daraaddeed waxaa dambaysay inuusan nebigu goyn sheegin taasaana baddashay oo nasakhday goyntii xadiiska ibnu cumar ku jirtay ee madiina intuu joogay ahayd leanna tanaa ka dambaysay bay dheheen naskhigaasay mareen sidaas daraaddeed lama goynayay ku tageen imaamu axmed halkaasuu maray jumhuurtuna waxay marayaan waa kaan soo sheegnay nebiga sal alla alay wasalam xadiidkan uu carafo markuu joogay khudbadiisa uu itlaaqay oo goynta uusan sheegin waxaa la yidhaahdaa mutlaq baa la yidhaahdaa waa sii daayey oo goyn kumuuna xidhin laakiin madiine markuu joogay buu goynta sheegay axaadiista noocaasoo kalena waxaa loo yaqaanaa xamlu lmutlaq cala almuqayid xadiiskan caamkan sheegin goynta kan goynta sheegay baa lagu xambaarayaayo halkaa waxaa ka soo baxaya marka in la jaro labada xadiis marka naski intaan la gaarin waa in la jamciyo oo jamcuna wuxuu noqonayaa iswaafajintoodu in midka mutlaqa ah lagu xambaaraa midka muqayidka ah. sidaana ay noqoto natiijadu in la jaro sidaasay jumhuurtu marayaan marka axmed iyo jumhuurtaasaa isugu khilaafsan wuxuu sheekhi marka wa haadaa kani xadiidkan dambe ee ibni cabaasi bidaahirihi muuqaalkiisa kore naasikhun mid bedelay weeye oo xukumkiisa bedelay lixadiii ibni cumar xadiidkii ibni cumar biqaطci اlkhufayni labada khuf goyntooda ku soo arooray maxaa yeelay liannahu nebigu sal lla lay qaalahu wuu yidhi xadiidka muxuu ahaayey ee ibnu cabbaas bicarafaatin buu ku yidhi isagoo carafo jooga fii waqti alxaajati buuna yidhi waqti loo baahnaa in la caddeeyo oo dad badan isu yimaadeenoon madiine joogin markaasuu ku hadlay ayib <clears throat> wa xadiiu bni cumar <clears throat> xadiidka ibnu cumarra kaana wuxuu ahaa bilmadiinati madiinuu ahaa kamaa sabaqa sidii kusoo hormartayba fii riwaayati axmed wadaara qutni riwaayada axmed maxay tidhi riwaayada axmed waxay tidhi samictu rasuul lah sl lay slm yaquulu calaa hada almimbar madiina in hayd bay ku cadday marka riwaayada daara qutni oo aan sheegnay inay shaad tahayna ana rajula naada fi lmasjidi saas iyaduna ti marka masaajidka inay ahayd oo madiina ay ahayd way iska cadda tanna inay carafaad ahayd way cadda wuxuu leeyahy marka xadiidkan ibnu cabbaasee dambaa nasakhaya xadiidkii ibnu cumar ee madiina maxaa yeele way iska caddahay inuu ka dambeeyey tawjiiha marka sheekhu maray waa towjiiha imaam axmed uu maray waay xanaabiladuna ay mareen laakiin jumhuurtu saan sheegnay waxay leeyihiin naskhi lama aado ilaa jamacu suuroobi waayo mooye sida qaacidada saxdaa waxa weeyaan labada xadiis haddii daahirkoodu ay muuqato inay iska hor imaanayaan in marka hore laysku dayo in layswaafajiyo oo la jamciyo oo meelay isugu imaan karaan macnahooda lagu ururiyo o lagu hooriyo hadduu markaa suuroobi waayo jamacu baa markaa waxaa la aadayaa in la yidhahdo keedoo dambeeyey oo ka dambeeyey la qaato la yidhahdo ka hore isagaa bedelay waa nasakhay hadday suuroobi weydana markaa kadib in la aado baabu tarjiix oo la yidhaahdo labada xadiis kee xoog badan a sidaasaa marka la maraa marka maadaama jamac uu suuroobi karoo layswaafajin karo ay leeyihiin jumhuurtu lama aadaya naskhi la aadi maayo sidayse kaga jawaabayaan sida u maray imaamu axmed caleyh raxmat ullah waana sida uu shawkaan rajaxayo wa وعan caaishaةa radi allahu tacala canha qaalad waxay tidhi kaana rukbaanu ah, safarta geela wata ayaa rukbaanta la yidhahdaa kaana arukbaanu waxay ahayn yamuruuna kuwana mara bina annaga socotada ayaana maraysay bay tihi wa naxnu walxaal naxnu annagu maca rasuuli اllahi sal lay slam rasuulkale jirankiisa aanu nahay muxrimaatin kuwa xarman annagoo dumar xarman ah rasuulkana la soconna bay ragga safartiina marayeen bay tihi ayib faidaa xaaduu markay la sinmaan binaa annaga oy nagu aadan yihiin ayaanu asdalna asdalad ay soo raaricinaysay ixdaanaa midaya jilbaabaha xijaabkeeda kore ayay soo raaricinaysay min ra'sihaa madaxeeda ay ka soo raaricinaysay calaa wajhihaa wejigeeda korkiisayna ku raaricinaysay faidaa idaa jaawasuuna markayna gudbaan oo na dhaafaanna kashafnaahu wejigii waa faydaynay saas maanaa bimacnaa waa muxrimaad oo wejiga ma qarin karaan indhashareerkii kuma qarin karaan marka waxay leedahay wejigu waa iska furnaa markay ragguna soo maraanna intaanu xijaabka kore ku soo dayno oonu ku qarinno markay na dhoofaan na dhaafaanna waa iska faydayna ayib raw axmed baa wariyey wa abu daawuud wabnu maaja sanadkiisu waa daciif cillada ku jirtana waxa weye nin la yidhahdo yaziid ibni abi ziyaad oo sayiulxifdi ah baa sanadka ku jira saasuuna daciif la yahay ya asdalad way miya sadalad ma qore asdalad baa aniga ii sadala iyo asdala waa isku mid wey ayib wuxuu yidhi laakiin ha xadiisku aharku marka sanadkiisu waa daciif saas daraaddeed balxaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay dacfi baa ku jira sanadka laakiin xadiidku ama aharku shawaahid buu leeyahy xoojinaysa oo uu xasan ku noqonayo ugu yaraan shawaahidda waxaa ka mid a aharka uu soo saaray imaamu maalik iyo ibnu khusayma iyo xaakim can faatimata binti اlmundir waxay ka warinaysaa can asmaa binti abi bakrin waxay leedahay kunna nuqaطi wujuuhana min alrijaal wa kunna namtashitu qabla dalik wejiyada nadar raggaannu ka qarin jirnay wakhtigaa ka horna waannu shanlaysan jirnay macnaha markaan xarmunnaho ragguna soo maraan wejiga waan ka qarsan jirnay saasay leedahay sanadkiisu waa saxiix aharkaasi can asmaa ayb sidoo kale waxaa u markhaati kacaya afar kaleeto caaisho laga wariyo bayhaqi baa soo saaray fi sunan min xadiidi mucaadata can caaishata waxay leedahay caaisha almuxrimatu talbasu min ahiyaabi maa shaءat ila hawban masahu warsun aw zacfaraan walaa tatabarqac walaa talaham watusdilu اthawba calaa wajhiha in shaءat bay tiri hadday rabto marada waxay ku sii daynaysaa wejigeeda haweenta xarman isnadkiisu waa saxiix marka ahar saxiix oo caaisho ka sugan iyo ahar saxiix oo kadalika asmaa binti abibakr ka sugan ayaa aharkan daciifka sanadkiisu yahay xoojinaya waxayna faa'iidaynayaan dumarku markay xarman yihiin saan soo sheegnayba indhashareerkii wejiga ku dheganaa ma qaadan karaan laakiin wejigooda waxay ku asturi karaan mare kale oo wejiga ka soo laalaado waxaan u jeedaa madaxa ka soo laalaado fooddiisa wejiga korkiisana ku laalaado ama marmar wejiga ha ku dhegto hadday dabayshu ku dhajiso dhib ma leh ama ha taabata wejiga dhib ma lah cala asaxiix marka taasi inay bannaan tahay oo saxaabadu samayn jireen bay kutusaysaa ayb waan salimin ana cabdlaahi ana cabdallaahi bn cabdallaahi ana cabdallaahi yani waxay ka wadaa wuxuu ka wadaa ibna cumara cabdillahi ibni cumar kaana wuxuu ahaa yaqtacu mid gooya alkhufayni labada khuf lilmar'ati almuxrima haweenayda xarman labada khuf markay xidhanayso wuu goyn jiray oo inta aan qabo ka hoosaysuu reebi jiray sida rag kaleeto uma kadibna xadatuhu waxaan u sheegay buui waadhaayasaalm abdlah waa wiilkiisii uma kadibna xadatuhu waxaan u sheegay buuhi xadiia safiyata binti abi cubayd ana caaishata caaisha xadaatha inay u warantay ana rasuula lahi sl lay slam rasuul alle kaana inuu ahaa qad rahasa mid u ogolaaday lilnisaa'i dumarka fi lkhufayni labada khuf dhexdooda fa taraka markaasuu ibnu cumar ka tegay daalika arrinkaa ibnu cumar baa wuxuu u fatwoon jiray dadka dumarka hadday haweentu xarman tahay khufna ay rabto inay xidhato sugsaan ama mid haraga inay xidhato ay rabto waa inuu anqow ka hooseeyo dumar baa laga hadlaya rag maaha marba hadday xarman tahay ma xidhan karto khufka ilaa inay anqowka hoostiisa ka goyso mooyaane saasuu sheegi jiray wiilkiisa saalim baa marka wuxuu ku yidhi xadiis baa jira safiya ay sheegayso binti abi cubayd oo caaisha ay ka sheegayso waxayna ku sheegaysaa inuu nebigu u ruqseeyo u ogolaaday dumarku inay khufaynka xidhaan adiguna ibnu cumarow sidanaad leedahay nebigana sidanaa laga sheegaya ibnu cumar xadiiskii markuu soo gaadhayba arrintii waa joojiyey ah. rawaxa wariyay abu daawuud kadalika axmed iyo shaafici baa soo saaray sanadkiisuna waa xasan sanadkiisu waa xasan wuxuu kutusi marka dumarku ayagu inaynan sugsaanta iyo khufka iyo e, kabaha aanqowa qarinaya iyo ayagu way xidhan karaan ayagoo xarman taas way macnaha waa kaan soo sheegnayoo xadiidkii hore cabdillahi bni cumar ragga inuu khaas ku yahay amaa dumarku way xidhan karaan wax kasta waa ku labisan karaan marka laga reebo e, mxuu ahaa indhashareerka indhaha ku dhegaya iyo gacmogeliska labadaa waxaan ka ahayn wixii kale iyagu say doonaan bay uhan karaan sidaa xadiidku kutusayana waxaa qaba axmed baa qaba asxaabu shaaficina sidaasay mareen ayagana rag ka mid a ah, laakiin iyagu shardi waxay ka dhigayaan in eh, muxuu ahaayey eh, ka horay ka hadlayaano waxay leeyihiin eh, marada marka wejiga lagu sii daynayo waa inay wejiga ka fog tahay oo aynan jirka taabanayn lakiin xadiidka daahirkiisu waa khilaafaya macna ayib shari maaha baabu maa yasnacu wuxuu samaynayu baabuu yahay man axrama ciddii xarmatay fii qamiisin qamiis dhexdii ku xarmatay ruux aqoon u geysa oo isagoo shaatigiisii iska qabo ama sarwaalkiisii qaba ama wixii loo diiday isagoo iska qaboba iska xarmadayba mana garanayo muxuu samaynaya way marka ayib see loogu talinaya maa yasnacu waxa uu samaynayo man axrama ciddii xarmatay fii qamiisin qamiis dhexdii ku xarmatay can yacla bni umayata radia allahu tacala canhu ana nabiya nabiga sal lay waslam jaa'ahu waxaa u yimid rajulun nin baa u yimid ninkaasoo mutadammikhun ku dharooban bitiibin cadar cadar iskala daalay oo si fiican isu marmariyey fa qaala markaasaa wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow kayfa sideebaa taraa u aragtaa fii rajulin nin ninkaasoo axrama xarmaday fii jubbatin jubbad ku xarmaday jubbad waa funaanadan adage qabowga laga gashaday gacmaheedu ay ay muxuu ahaa ku dhegan yihiin jirka kayfa taraa fii rajulin oo axrama xarmaday fii jubbatin bacdamaa tadamakha markuu isku dharoobay kadib bidiibin cadar isku dharoobay markuu cadar si fiica isu marmariyey kadib ayuu jubbad ku xarmaday laba khalad buu marka sameeyo cadarna waa marsan yahi marana waa qabaa kood jidhe ama funaanadahan adag kuwaasoo kalu iska qabaa waana xarmay ayib markaasuu nabiga weydiinaya seed u aragtaa buu leeyahy fa nadara markaasuu fiiriyey ilayhi isaga annabiyu nabigaa fiiriyey sal ly slam saacatan watibuu iirinay waqti buu saa u fiirinayay fa jaa'ahu nebiga waxaa u yimid alwaxyu waxyigii baa u yimid nebiga sal lay slam eh, sida haalibka ah masaa'isha qaarkood su'aali markay timaado waa sugi jiray inta waxyigu u imaanaya marmarka qaarkood isla markaa waxyar kadibba waxyigoo socdaa imaanaya marmarna waxaa laga yaabaa in dib loo dhigo wakhti kaleeto uu yimaado jawaabtii ay timaado marka fa lwaxyu baa u yimid uma kadibna suriya waa laga fayday nebiga canhu xaggiisa markuu waxyigu u yimaado waxbaa dabooli jiray nebiga sal lay slam wixii dabooli jiraa marka waxyigu markuu ka qaado buu ka faydmaya ayib suriya canhu waa laga fayday faqaala markaasaa wuxuu nebigu sal lay slam ayna away aaway alladii kii sa'alanii i weydiiyey can ilcumrati cumrada wax iga weydiiya aanifan mar dhow ninkii mar dhow cumrada wax iga weydiinaya aweye faltumisa waa la raadiyey alrajulu ninkii waa la dalbay fajii'a bihi waa lala yimid waa la keenay isagoo la wado baa nabiga loo keenay sal sl faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sl lay waslam ama tiibu yani cadarkii alladii kaasoo bika adiga kugu sugan jidhkaaga ku yaallo waa eed isku dharuubteed ismarmarisay faqsilhu dhaq alaaa maraatin saddex goor iska dhaq wa ama aljubba jubbadan aad xidhan tahay soo maaha fansichaa sii buu yidhi iyada iska fur bixi uma kadibna uma snac waxaad samaysaa fi lcumrati cumrada dhexdeeda waxaad ku samaysaa maa tasnacu waxaad ku samayn lahayd fii xajika xajkaaga dhexdiisa ayib xajkaaga sidaad yeeli lahayd waxaad iska ilaalin lahayd xajka cumradaadana iska ilaali muttafaqun calayhi yani waxay yaqaaneen oo meeshaa ka muuqata xajka xajka iyo maxduuraadkiisa iyo maxaan la samayn karin bay garanayeen cumradaa marka ka qarsoontay kadibna nebigu sal alay slam markuu u caddeeyey xalkiisiiyo wuxuu ku yidhi xajki iyo cumradu waa isaga mid baabkaasi xajka haddaad garanayso cumradana saasoo kale ka dhig warka waaba loo gaabiyeyba ninka muttafaqun calayh wa fii riwaayatin oo lahum u sugnaatay lahum lialaaa waa axmed iyo bukhaari muslim muttafaqun calayhi saddexday tilmaamaysa waa wa fii riwaayatin oo lahum saddexdooda u sugnaatay waxaa ku sugan wa huwa mutadammikhun asagoo ku dharooban bilkhaluuqi alkhuluuq waa nooc tiibka ka mida waxyaalaha udga ka mida oo jidhka la marin jiray weeyaan macnaha ayaa khuluuqa la yidhahda xadiidkan waxaa deliishaday waxaa horta loo deliishadayaa muxuu ahaayey jumhuurtaa deliishanaya waxay u deliishanayaan ciddii aqoon aqoondarra u geyso oo maryihii inuu iska fura loo baahnaa aan iskaba furina ku xarmada ama asaga oo eh, khaldanba wixii udgoonaa ee loo diiday isticmaala jahlina uu u geeyo waxaa uun lagu dhahayaa xalkiisu noqonayaa dhiibkana iska dhaq maradanna iska bixi wixii khalad aha unbaa laga saxayaa laakiin fidye ma ku waajibaysaa xadiidku ma sheegin oo nebigu kuma dhihin maadaama aad khaldantay neef xoola ana qal lama saarin qaarkood waxay leeyihin waxaa loogu cudurdaaray laanna jaahil buu ahaa aqoon darraa u geysay shareecadana waxaan ka barannay jahligu waa nooc khata'a ah ka mid a ah. khata'una waa marfuuc can ilumma ummadda nebiga sal lla lay slam wixii khalad iyo ismoosiis uga dhacaayay looma haysto allahuma inuu xaq aadami uu meel ka soo gala mooyaane waa masale kale midaas xadiidkan waxaa deliishaday sidoo kale imaamu maalik iyo moxamed ibnu xasan ishaybaani baa waxay u deliishanayaan tiibka sida aynan u bannaanayn in la marsado adoo xarman ayaynan u bannaanayn inuu kugu sii yaallo adoo xarman masaladaan soo marnayo istidaamatu tiib iyo ibtidaa'u tiib baa kala jira adoo xarman inaadan dhiib isticmaali karaynin oodan marsan karaynin waa laisla ogolya laakiin mid aad marsatay intaadan xarmanin ma kugu sii ooli karaa waay imaamu maalik iyo moxamed ibnu xasan waxay leeyihiin kuguma sii ooli karo marba haddaad xarman tahay mana isticmaali kartid kuwaad horey u isticmaashana jidhkaaga kuma sii ooli karo istidaamadaasna lama ogolay dheheen xadiiskana deliishanayaan laakiin waxaan u tegi doonnaa madhabka jumhuurta oo waa kugu sii ooli karaayo istidaamadu dhib ma leh laakiin ibtidaagaan la ogolayn daliilkiisaan u tegi doonaa waana sida xooga badan ayb wuxuu yidhi wafii riwaayatin lahum wahuwa mutadamikun bilkhaluq min ra'si miyaa idiin qoran meesha maya wa fii riwaayatin waxaa ku sugan liabi daawuuda abu daawuud u sugnaaday faqaala lahu nabiyu nebigu wuxuu ku yidhi sal ly waslam ikhlac siib jubbataka jubbadaada siib fa khalacahaa markaasuu siibay min ra'sihi dhanka madaxiisuu ka siibay ayb xadiidkaasi qaybtiisa madaxuu ka siibay dhahaysa yacni jubbad wuu qabay sax bixina waa la yidhi laakiin dhankee buu ka bixiyey ma gadaal iyo dhabarkuu ka saaray oo intuu bixiyey buu ka saaray ma madaxiisuu mariyoo madaxay dul martay wade waxaa ka dhalanaya madaxuu mariyey asagoo xarman buu madaxa daday soo ma lanjubaddii haddii madaxa laga saaray soo madaxa mayna sii dadin markay sii socotay meeshaa waxaa ka soo baxaya marka ruux xarman oo madaxiisa daday riwaayadani marka waxa weeye yacni fa min ra'sihi jumladaa min ra'sihi baa la haystaa marka ayib xadiidka sidiisa kale waa saxiix laakiin jumlada ah fa min ra'sihi waa daciif munkar ah ma sugna lianna duuqda xadiidka inteeda kale waxaa ku soo arooray fa khalacahaa bas wuu siibay laakiin madaxuu ka siibay ziyaadada dhahaysahay ma sugno waa shaada waa daciif sidaas daraaddeed ishkaalkaasi waan ka fayoobaanaynaayo siduu u bixiyey dhinacuu ka saaray allahu aclam laakiin waxa uun yacni aan aan aan nas loo haynin markuu siibayay inay madaxa mariyey nas ma leh siyaadadanba uun laga qaadan lahaa ishkaalna dhalin lahayd iyadiina daciif bay noqotay marka ayb wuxuu sheekhu yidhi marka wadaahiruhu xadiidkan daahirkiisa waxa weeyaan anna labsa xidhashada anna lubsa xidhashada jahlan aqoon darro loo xidhaayo laa yuujibu inuusan waajibinaynin alfidyata fidye inuusan waajibinayn waxyaalaha maxduuraat ulixraamka ah ee markaad xarmato xaaraanta kaa noqonaya hadday aqoondarra kuu geyso oo adoo jaahila aad samayso fidye ma lagaa rabaa oo neef ugu yaraan miyaad gawrici mise waxba lagaama rabee jaahil baa tahay iska soco khaladkii uun sax wax fidyaana kuguma waajibayso waxaa daliishaday marka qolyaha qaba inayna fidya waajibayn oo ruuxa jaahilkaa iyo ruuxa ishalmaama iyo ka aqoondarrada u geysay iyo dadka noocaasoo kale ah yacni khaladka ay galaan fidya kama dhalato daahirka xadiiskana waa saas xaggee laga qaadanayaa lianna nebigu sal lay slam wuxuu yidhi yaani waxa weye jubbaddana siib dhiibkana iska dhaq laakiin lama dhihin fidyana bixi lama dhihin maqaamkuna waa ahaa in fidyo bixi la lanna khaladkiibuba kudhex jiraa soo waxa loo dhihi waaye maxay tahay marka ninku jaahil buu ahaa ayib sidaasi waxa weeyaan inaan jaahilka iyo naasiga ishalmaansan waxba uuna ku laasimaynin waa madhabka thawri iyo isxaaq iyo axmed fii riwaaya waxaana doortay alimaam abu bn ibn lmundir ayaa sidaa isaguna rajaxaya inayna waxba ku laasimayn ayb taasi waa mid waxaa kalou sheekhu yidhi waqad ixtaja waxaa xujaystay buu yidhi bihi xadiidkan man manaca ciddii diiday min istidaamati iib iibku inuu jidhkaaga cabarka iyo udgoonku inuu jidhkaaga ku sii yaallo adoon xarmanin baad soo marsatay inuu jidhkaaga ku sii yaallo adoo xarmaday kadib qolada diidayna way deliishadeen buu buuhi oo waa maalik iyo moxamed ibnu xasan ashaybaani saan soo sheegnay xaggay ka deliishanayaan ayaguna waxay ka deliishanayaan jidhkiisa diibkii ku yaallay nebigu wuxuu yidhi iska dhaq waa la yska dayn lahaa bay leeyihi haddii laogol yahay diib aad horay usoo marsatay inuu kugu sii yaallo kanaa loo dayn lahaa saasay u daliishanayaan ayagana waa u tegi doonnaa yacni eh, jumhuurta ra'yigooda khilaafsanoo ka xoog badan wa innamaa wajhuhu waxa weeye wejigiisu annahu nebigu sal lay slam amarahu wuxuu amray biqaslihi dhaqiddiisa dhankee laga deliishanaya waa wajhu istidlaalkii waa waxa weeyaan nebigaa amray iska dhaq yidhi maxaa muxuu ahaa ah, wainamaa wajhuhu wuxuu ka wadaa madhabka jumhuurta oo dhahaya istidaamatu tiib dhib ma leh xadiiskan maxay ku tawjiihiyeen maxay kaga jawaabeen waay qolada daliishatay maxaa lagaga jawaabay tanaa lagaga jawaabay marka wainamaa wajhuhu xadiidkan wajigiisu waxa weeye annahu nebigu amarahu ninkaa wuxuu amray biguslihi dhaqidiisa inuu iska dhaqo tiibka maxaa sababtu maxay ahayd likownihi ahaanshihiisa waay likaraahati tasacfur zacfaraanka marsigiisa uu kahanayay lirajuli ninka uu kahanayay laa likownihi muxriman inuu xarmanaa ma aha sababtu sababtu waxa weeyaan wuxuu leeyahay sababta iska dhaq loo yidhi ma aha waad xarman tahay adoo xarman baana diib kugu yaallaa ee sababtu waxay ahayd diibkan uu ninkani ismariyey zacfaraan baa la socday zacfaraankana looma oggolo oo ruuxa ama qabla alixraam ha marsado ama bacda alixraam ha marsadee jidhkiisa looma ogola oo raggaaba loo ogolaynba maadaama uu nin yahay ragga zacfaraanka looma ogola marka maadaama tiibkan uu marsanaa zacfaraan socday ninna uu yahay waxaa loogu loogu diido iska dhaq loo yidhi rag baa tahay zacfaraan ku marsan yahaye iska dhaq ee cilladu ma ahayn waad xarman tahay ma ahayn jawaabtaa ay xadiiska ka bixiyey ee xadiiska ay kaga hadda jawaabtaa uu bixiyey waa jawaabaha jumhuurta mid ka mida ah. ayb jawaabahooda waxaa kaloo ka mid oo ah xadiiskan kaga jawaabaan qisada yaclaa bnu umayya waxay ahayd jiciraanay ahayd jiciraana waa markii nabigu uu kasoo noqday ghaswadii hawaazin iyo haqiif uu ka soo laabtay ayb sanadkii sideedaad khilaaf kuma jiro inay qisada yaclaa bnu umaya wakhtigaa ahayd xadiidka caaisha inoo soo socda oo nebigu inuu tiibka marsaday intuusan xarmanin tiibkuna ku ooyayey oo ay arkayeen saxaabadu markuu xarmaday kadib wakhti kadib isagoo ku sii yaalla ay arkayeen qisadaasina waxay ahayd iyo xadiiskaasi xajatlwadaac bay ahayd oo sanadkii tobnaad ah tan sanadkii tobnaadaa ah ka dambaysay marka oo badashay oo nasakhday marka xataa haddii la yidhaahdo tiib buu marsanaa oo wuxuu marsanaayey zacfaraan ma ahayne tiib ahaa waxaan leenahay waa horreeyey oo waxaa ka dambaysay istidaamatu tiib inuu nebigu sameeye sal ly slam saxaabadiisuna sameeyo iqraariyey tanaa dambaysay oo nasakhday taa hore marka sidaasaa marka jawaabbaad ee jumhuurtu ay marayaan uu yahay ayb baabu tadalluli tadalluli lmuxrimi ruuxii xamanaa ee hadhaysiisuu baab u yahay min alxari inuu muxuu ahay eh, baashan la yidhaahdo ambareellada dalladda inuu shay uu iska xijiyo qoraxda iska xijiyo min alxari kulaylka dartii aw hayrihi kulaylka waxaan ahayn wanahyi iyo reebid buu baabu yahay can taqtiyati ra'si madaxa daboolidiisa layska reebo waa laba masaleay tarjamadani ku saabsanoo haddaad xarman madaxa ma dadi kartid laguma ogola waa mid laakiin haddaan madaxa waxaan ku dheganayn laakiin kor yara kacsan aan qoraxda iska xaji ma laii ogolya maalan dallada qaatay ama mar korkayga yani qoraxda lagaga celiyay taana lama ogol miya se wixii waxaa la diidayn wax madaxaaga ku dhaga un masaladaasu ka hadlaqaalad waxay tidhi xajajnaa waan xaji maca rasuuli lahi sal ly waslam rasuulka la jiri aan xajinay xajat alwadaac xajkii sagootiga fara'aytu waxaan arkay bay tidhi usaamata wa bilaalan usaaman arkay walxaal axaduhumaa midkood aakhidun uu yahay mid haya bikhitaami naaqati nabi hashiisa hoggaankeeda haya mid baa hoggaanka hasha haya walaakharu ka kana raaficun uu yahay mid u qaaday thawbahu maradiisa kor u qaaday yasturuhu qarinayo nebiga sal ly waslam min xari kulaylka uu ka kulaylka qoraxda ayuu ka xijinaya xataa ilaa uu tuurtay nebigu jamratulcaqaba ilaa uu tuurtay maradaasay uu kor kaga hayay midkood oo qoraxda kaga ilaalinayay midna hogaankeeda hayay oo uu ka kale waxaa ku sugan xajajnaa waan xajinay bay tihi maca nabiga jirankii sal ly waslam xajat fara'aytu waan arkay goortii ramaa uu tuuranayay jamrat alca oo wansarafa uu doomay walxaal huwa isagu calaa raxilatii hashiisa korkeeda uu saaran yahay wa macahu la jirankiisana bilaalun usaamatu ay yihiin axaduhumaa midkood yaquudu wuxuu hogaaminaya bihi nebiga ku hogaaminaya raxilatahu hashiisa waalaakharu ka kalena raaficun weeye mid kor u thawbahu maradiisa calaa ra'si nabiyi nebiga madaxiisa sal alay wasalam ayuu korkiisa ayuu kor u qaaday yudiluhu xaal uu nebiga hadhaynayo min ashamsi qoraxda amed wamslim baa wariyey labada xadiisba loo deliishanayo madaxa lama oo ruuxa muxrimka loo waa wixii madaxa ku waay sidaa xadiisku kutusaya oo ah in e, uu ruuxa xarman rag muxuu ahaay uu madaxa waxaan ku dheganayn qoraxda iska xijin karo ama dallad ama wixii la mid ah waa madhabka ay qabaan jumhuuru ulculamaa waxaana sidaa khilaafsan maalik iyo axmed fii riwaaya ayb wuxuu radinayaa xadiidkani nabiga ka sugan sal lay slam ahar cabdilaahi bni cumar laga wariyo cabdilaahi bni cumar sanad saxiixa kaga soo arooray bayhaqi baa soo saaray cabdilaahi bni cumar baa wuxuu arkay nin neef geela saaran oo xarman oo isaga iyo qoraxda dallad u dhaxaysiiyey dallad buu qoraxda iska xijinaya markaasaa ibn cumar wuxuu ku yidhi adxi liman axramta lahu u qoraxayso allaha aad u xarmatay buu ku yidhi qoraxda isu dhig waa ah. yani waxa weeyaan qoraxda isu dhigoo baashan adigii qoraxda idiin dhaxaysa meesha ka saar aarkaas ibni cumar waa ka sugayaan waana isnaad saxiix buu kaga sugan yahay waxaan dhahaynaa kaga jawaabaynaa waa aar ijtihaad saxaabi waay saxaabiga ijtihaadkiisana hadduu xadiid marfuucoo nebiga ka sugan khilaafo nebiga xadiiskiisaa la qaadan saxaabigana waa loo cudurdaari sidaasaa lagaga jawaabayaa saas daraaddeed cala asawaab way bannaan tahay oo dhib ma laha wacan ibni cabaasin radi waxaa ka sii xag jirsan oo iyadu muxuu ahay aan aan aan dhib lahayn cinda aljamiic inuu ruuxu saanqaaf saanqaaf oo kaleeto ee hoos fadhiisto ama teendho oo kale hoos fadhiisto ama geed oo kale hoos fadhiisto ama baabuur dadan oo kaleeto bas iyo wixii la mida inuu galo taa iyada waa la isla ogolayaa dhib ma leh nimankan la yidhaahdo shiicada shiicada hadda waan u malaynaya inay madhabkaa qabaan iyo waxaad arkaysaa baabuurta ay saaran yihiin basaska iyo waxaa laga jaraa madaxa kore madaxa koroo dhan baa la goynaya marka isagoo kor ka bannaan bay dhex farfadhiisanayaan ma aqaano madhabkooda miyaa qaba inaysan wax dadanba hoosgelin laakiin cinda ahlisunna saasay qabaan jumhuurtu inaysan dhib lahayn manaa ayb hmm. habeenka musdelifo la joogo waa habeen aan dhib yarayn meeshu waa meel bannaan ah inta badanna dabayl qabow baa ka dhacda marka dadka badankood waxay ku qasbanaadaan inay madaxa dataan oo dabayshaadan u adkaysan karinba marka haddaad jiifta iyo haddaad soo jeedo madaxdadashada waa isku mid hadday habeen tahay hadday maalintaa waa isku mid allahuma ruuxu hadduu isagoo hurdo ishalmaamo waa kaan hadda ka soo hadlaynayoo markaa waa ruux ishalmaansan waay laakiin ruux khiyaarkiisa madaxa u datay markaasi waxa weeye maxduur buu galay min maxduuraati alixraam wabittaali fidyaa ku waajibaysa hadduu qabowga u adkaysan waayo ha iska dato laakiin waa inuu bixiyo waa inuu fidyo bixiyo sida ninkaan u tegi doonno injirtu madaxa ka gashay ee timaha xiiridooda loo ogolaaday waa inoo imaan doonaa darsigaani soo soco caawa darsigeenu ka mid marka maxduuraat alixraamka waxyaalaha xarmashada darteeda loo manciyey loo xarimay haddaad qaar ka mida ku qasbanaatood u baahato waad samayn laakiin waxaa kugu waajibi doono fidya kugu waajibi doonto saas man marka habeenay maalina waa isku mid farqi male wacan ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma ana rajula nin ayaa awqasathu waxaa jabisay raaxilatuhu hashiisii baa jabisay walxaal huwa isagu muxrimun mid xarman uu yahay yacni wuu ka dhacay hashii buu ka dhacay marka luquntaa jabtay sidii buu ku dhintay isagoo xarman fa markaasuu dhintay fa wuxuu yidhi rasuulu sal ly slm rasuulku wuxuu yidhi igsiluuhu dhaqa bimaa'in biyo ku dhaqa iyo wasidrin gob wa kafinuuhu ku kanfa fii thawbayhi labadiisa maro ku kanfa labada go ee uu qabo kafan uga dhiga walaa tukhamiruu hana dadina wajhahu wejigiisa ha dadina walaa ra'sahu madaxiisana ha dadina markaad yacni kafanta madaxana u banneeya wejigana u banneeya maxaa yeeley fa innahu isaga yubcahu waa la soo saaray yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada mulabiyan asagoo talbiyaysanaya yani wuxuu qabriga ka soo kacaya isagoo labayk allaahuma labayka lahoo labadii go qaba saas macnaha ayib yani maxsharka saasaa lagu keenaya markuu soo kacayo isagoo qaawan buu cid walba soo kacaya laakiin astaantuu ku dhintay ruuxu calaamaduu ku dhintay ayuu la soo baxaya saas way shahiidka isagoo nabarkii ku yaallo kan isagoo talbiyeysanaya wahaakada saas ayib waxaa wariya axmed wamuslim waanasa'i wabnu maaja cillada marka loo leeyahay ninkaa dhintay ee xarman madaxiisaan hadadina wejigiisaan hadadina maxay tahay calanshaani wuu xarmanaa waay mar hadduu xarmanaa kan aan dhibaninee noolna waa xarman yahayoo xukumkiibay isku mid ka noqonayaan kan xarman buu xadiis ku soo arooray xarman oo dhintay marka la kanfayo oo qabriga la dhigayo wejigiiyo madaxaa ka dadinaa layidhi sababtu maxay tahay wuu xarmanaa ka nool baa marka la mid ah ee weli dhimanin wejigiisa iyo madaxiisa ma dedi karo leanna cilladii baa ka dhaxayso way wada xarman yihiin kanna isagoo xarman buu dhintay kanna waa nool yahay lakiin waa xarman yahay saasaa xadiidka loo deliishanaya macnaha ayb in aan madaxa la dadi karin oo ruuxa xarman uusan madaxiisa dadi karaynin waa ijmaac waaye waa laysla ogolyahay amaa wejiga asaga inaan la dedi karaynin waa madhabu aa'ifa min ahli اlcilmi oo waxaa qaba alimaam maalik iyo abu xaniifa iyo kayrkood baa qaba shaafici iyo qoryala way banneeyaan oo wejiga dadidiisa dhib uma arkaan laakiin xadiiska sida ka muuqata daahirkiisa inaan la dedi karin waa wejiga oo ruuxa xarmani uusan wejigiisa dedi karin ayb madaxa waxaa kaloon dhib lahaynoo la saari karaa ruuxu hadduusan eh, shay madaxa lagu dada uusan ahayn laakiin wax uu qaadayo madaxa saaro dambiil buu madanax saaray maalan wax kaloo uu qaadahayuu madaxa ku qaaday waana xarmaye taas madaxdedid lama yidhaahdo taas madaxdedid lama wax laga hadlayo waa waxyaalaha madaxa lagu dadaa laga hadlayo ee madaxa laakiin inaad wax saartood ku qaaddo taa maaha macnaha siday culimmadu tilmaamayaan baabulmuxrimi kii xarmanaabuu baabu yahay oo yataqalladu geeddo gashanaya bisayfi seefta geeddo gashanaya lilxaajati baahi darteed hadduu ruuxu xarman yahay seef inuu geeddada gashado oo uu garabka sudho oo uu hub qaato oo uu maka la galo isagoo hubaysan ma loo ogolyahay hadday xaajo keento haa oo maxaa xaajo loogu xidhay dee xaajo waxaa loogu xidhay xadiiska nebigaa sugan sal alla alay wasalam oo rasuulku uu leeyahay xadiidu jaabir weeye cinda muslim rasuulku leeyahy sal alay wasalam laa yaxillu liaxadikum an yaxmila bimakkata silaax midkiin uma bannaana maka isagoo jooga inuu hub ku qaato soo ma ayib xaaji baa tahay waad xarman tahay makaad rabtaa inaad cumraysataa rabtaa ama xajido hubkiina waad ka maarmi weyday maxaad samaynaysaa seeftaada waad geedagashan oo hubkaaga waad qaadan lilxaajati dan baa keentay markaa saas macnaha loola jeedaa can ilbara bni caazibin qaala wuxuu hi ictamara waxaa cumraystay annabiyu nebigu sal lay slam fii dilqacda bisha dilqacda ayuu cumraystay fa abaa markaasay diideen ahlu makkata reer maka waxay u diideen an yadacuuhu inay iska daayaan yadkhulu ha gale makata maka ha gale xataa qaadaahum ilaa uu la heshiiyey waa xudaybiya soo garan maysaan ma gelaysid ber maka carabina ku sheekaysan mayso maxamed baa isagoo iska socda maka maanta soo galoo cumraystoo ka laabtay carabi ku sheekaysan mayso ayb xataa qadaahum ilaa uu heshiiskii xudaybiye la galay laa yudkhilu heshiiska muxuu ka mid aha marka qodobadiisii qaar ka mida ah wuxuu ahaa laa yudkhilu inuusan gelinaynin makata maka yacni waxay ahayd iska laabo hadda ma cumraysanaysa kuma ogolin laakiin sanadka soo socda imow oo soo cumrayso markaase imaanayso adigiiyo saxaabadaadu ood beydka imaanaysaan shardigu waxa weeye laa yudkhilu inuusan gelinin makata maka silaaxan hub inuusan soo gelinin ilaa filqiraabi hubkaasi inuu yani ku jiro oo qolihiisa ku jira mooyaane ilaa macnaha waxa weeyaan weelkiisi inuu ku jira mooyaane ah, ayb qiraabka waxaa la yidhahdaa eh, waxaa loo yaqaanaa waa shay eh, yani oqolo oo kale ah arag tolan oo weel ahaan ah oo ruuxa neefka geelaa saaran ayaa wuxuu gashadaa seeftiis seeftii oo galkeedii wadata yuu gashanaya oo sidoo kaleeto shaabuuggiibuu gashanaya oo wixii alaabay oo kale u watay buu gashanaya markaasuu wuxuu sudhayaa oo ka laalaadinayaa yacni e, muxuu ahay reeriyada dhinaceeda yuu ka laalaadinaya maxaa la yidhaha kolay meel eh, ah kolaygaas <laughs> Ah. qiraabkaasi marka waa kolaygaas alaabahaadoo dhan buu gashanayahay oo ugu jiraay ayib marka hubkii oo kolaygiisaa ku jira ama qolihiisaa ku jira kaa unbaad magaalada la soo geli kartaa bay dheh laakiin seefihii idinkoo gacmaha ku wata maya ujeedadu maxay ay ka lahaayeen waxay ahayd in markuu magaalada soo gelayo uusan u muuqanin sidii nin iyaga ka adkaaday oo kale taa way way way way ka wateen talabaaday ka wateen waxa weeyaan haddiiba yacni inkiis hadday dhacdo dhacdaba fitna abuuranto inayna durba aynan u suroobin inay hubkoodii gacanta ku dhigaan laanna hubkii oo ku jira gaadiidka ku jiraoo meelihiisii ku jiraay haddii laysku bilaabo goormaad hubkaaga laaci soo ma foga nimankan qurayshtu marka waxay leeyihiin waxoogaa hubkana ka yara fogeeya hana u muuqdeen niman loo ogolaaday inay soo galaanoo awood niman sheegtayoo xoog idinku jiiray yayna u muuqanin ujeeddadaasay ka leeyihiin markay leeyihiin hubka oo ku jira godadkiisii imaadda wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana rasuula allahi sal ly slam rasuulku kharaja waa baxay muctamiran asagoo cumraysanaya fa xaala waxay teedeen kufaaru qurayshin baynahu wa bayna albeyt isaga iyo kacbadiibay isu diideen oo kala dhex galeen fa naxara nabigu waa gowracay sal lay slam hadyahu xoolihii uu waday waxalaqa wuu xidhay ra'sahu madaxiisana bilxudaybiyati meesha xudaybe la yidhaha xoolihiina waa qalay madaxana waa xirtay wa qadaahum nabigu waa la heshiiyey sal lay slam wuxuu kula heshiiyey calaa an yactamira inuu soo cumraysto alcaama almuqbil sanadka xiga walaa yaxmila inuusan xambaarin silaaxan hub calayhim korkooda inuusan hub ku soo qaadin ilaa suyuufan seefa mooye seefa mooyaane seefahana saasay ugu taliyeen walaa yuqiima inuusan joogin magaalada ilaa maa axabuu intay jecel yihiin mooye intay iyagu rabaan mooye haddaad cumrada dhammaysatona magaalada waxaad joogi kartaa intaan annaga ogolaanno ayib haddaannu ku nidhaahno naga bax waa inaad naga baxdo waaya heshiiskii qalinka lagu duugay factamara nabigu waa cumraystay sal lay slam min alcaami almuqbili sanadkaa ka ku xigay ayuu soo cumraystay fadakhalahaa wuu galay magaalada kamaa kaana sidii uu ahaa saalaxahu mid kula heshiiyey aad buu nebigu salawatu rabbi wasalaamu calayh mas'alada ballamaha iyo heshiisyada uu gaalada la gelayo waa ilaalin jiray cajaa'ib bayda xataa markaad xataa fiiriso nusuustii axaadiista fiiriso waad la yaabaysaa ballanta marka hore ha gelin laakiin haddaad gasho ilaali kutubta fiqiga xataa markay culimmadu ka hadlayaan sulxiga gaalada lala galayo ilaalintiisa waan la waxyaalaha qaarkoodood isleedahay in la ilaaliyaba ma ah baa waxay kuleeyihiin waa in la ilaaliyo qaarkood xataa mubaalaqay ku samaynaya oo waxaad arkaysaa macnaha waxuu qaarkood ka hadlayaan nin maxbuus ahoo gaalo qabsato oo muslima ah, oo ballan ah ay ku soo daayeen kac waddankaagii aad laakiin inaad noo soo noqonayso ballan qaad oo sidaa kaga soo fakaday ma u noqonaya mise u noqon maayo maxaad dhiilayda ilaahay baaba ka soo daayay sooma fuqahada qaar baale waa inuu noqdo soo ma xudayfat bnu lyamaan iyo aabbihii sooma xudayfa soomaahan iyo aabbihii fii saxiixi muslim markay ka yimaadeen maka iyagoo soo soo tegay oo madiine u soo socda ayay gaalada dhexda ku qabteen markaasaa waxay ku yidhahdeen maxamed baad u socotaan iyo inaad u hiilisaan war uma soconee madiinaan isaga soconnaa ballan naga qaada inaydaan haddaad tagtaan aydaan maxamed u hiilinaynin ah, oo inaad nooga hiilin dagaalna aydaan soo galayn waaya ballantii waa idin siinay xudayfiya aabbihii sidii bay ku yimaadeen nebigoo dagaalkiiba gaalaba la dagaalamahayo reer qurashee dagaal ka dhexay u yimaadeen dagaalkii wuxuu ahaa bader buu aan marinaya markaasay qisadii u sheegeen markaasuu nebigu ku yidhi sal lla lay wasalam ma ballantaasaad soo gasheen haa kac iska taga ah, ballantoodaan u oofinaynaa ilaahayna waa u kaashanaynaa buuli ya rag buu u baahanya nebigu soo maha wuxuu wata waa saddex boqol iyo dhowr toban soo rag uma baahan haa rag buu baahan yahy laakiin ragga loo baahan yaha waxaa ka muhiimsan in ballanta la ilaaliyo waxyaalaha diinteennu ay caanka ku tahay bay ka mid tahay cuhuudda in la ilaaliyo bal xadiiska nebiga waxaa ka sugan sal alla alay wasalam marka aad ballamaha ka baxdaan ood ballamaha dadka u jebisaan markaa way marka cadowgiina laydinku sallidayo ah, adugu waxaas leedahay cadowgaaga ka adkaadoo ballanta uga bax xagga rabbina waxayba ka keeniba inuu ku jabiyo kaa adkaado marka diintu waa diinteennu diin sahlan maa saas way maana marka nebigu sal lay waslam walaa yaxmilu silaaxan walaa yaxmila silaaxan inuusan hub soo qaadin calayhim korkooda ilaa ahaa fadahalaha wuu soo galay kamaa kaana saalaxahum sidii uu kula heshiiyey buu nebigu magaalada ku yimi sal lay waslam falamaa an qaama markuu nagaaday bihaa magaalada alaaata ayaamin saddex beri markuu ku nagaaday ayay amaruuhu waxay amreen an yakhruja inuu baxo saddex beri markuu jooga bay dhan dhaaf soo minaa ku heshiin inaad dhaafto wakhtiga ku dhawaana dhaaf fakharaja nebigu waa sal lla ly rawaahumaa waxaa wariyey labada xadiis axmed walbukhaari kan iyo kan horreeyba ayib labada xadiid waxay kutusayaan oy daliilu yihiin hubka in la qaadi karo maka lagu qaadan karo oo ruuxa mxuu ahay muctamirka iyo xaajiguba qaadan karaan udur markay cudurdaar ama daruura timaado xaaji hadday timaado ama daruura ayib laakiin waxay leeyihiin shardi uga dhigayaan jumhuurtu waa inuu ku jiro galkiisa ku jira ayib labada xadiidna waxay khasisayaan xadiidkan hadda sheegnay cabdillaahi ibnu xadiidka jaabir fii saxiixi muslim ee uu nebigu leeyahay hubka makaha ku qaadanina yuusan midkiin hub maka ku qaadanin xadiidkaas ayay khasisayaan ama qaydayaan oo waxay leeyihiin haddii loo baahdo oo xaaje keento ama daruura waa lagu qaadan karaa ayib xaaladaha xaajada iyo daruurada wixii ka baxsan buu xadiidkani ku saabsan yahay xadiidka maxaanahay jaabir eh, fi saxiix muslim sidaana waxaa qaba jamaahiiru ahlilcilmi baa sidaa ku tegey alimaam ashawkani caleyh raxmatullah sidaasuu rajaxayaa isaguna wuxuu leeyahy waa sida axaadiista lagu jamcin karo isku waafaqi karto ee eh, isugu imaan karto macaanideedu buu leeyahy baabu manci lmuxrim min ibtidaai iibi duuna istidaamati baabu manci lmuxrim ruuxii xarmanaa oo loo diido min ibtidaa'i tiibi cadar iyo wax udgoon inuu bilaabo oo markuu xarmaday kadib isku bilaabo duuna istidaamatihi tiibkii daa'imsigiisa maya bimacnaa markaad ismarisay kadib waa kugu sii ooli karaa istidaama la yidhahdaa taa iyada laakiin markaad xarmatay kadib iskuma bilaabi kartid marka istidaamada iyo ibtidaaga macnahaasa la kala yidhaha fii xadiidi ibni cumara waxaa ku sugan walaa hawban massahu warsun walaa zacfaraan waa xadiiska ibni cumar aan soo marnay fi saxiixayn waxyaalaha aan loo ogolayn muxrimka soo ma walaa thawbanna ma xidhan karo oo massahu uu taabtay warsun walaa zacfaraan waa kaan soo sheegnayo in badanoo culimmada ka mid a waxay qabaan labadaa geed dharka lagu rinjiyeeyey xidhashadooda sababta loo reebtay waa udgoon sababta loo manciyey calashaani iibkay ka mid yihiin waxyaalaha udgoon bay ka mid yihiin ayb wa qaala wuxuu yidhi fi lmuxrim kii xarmanaa alladii kaasoo maata dhintay nebigu wuxuu yidhi laa tuxannituuhu ha udginina waa xadiiskaan hadda soo marnay sooma ninkii hasha ka dhacay waxaa ka mid a ah, nebigu wuxuu yidhi wax udgoon ha marinina xanuudka waxaa la yidhaahdaa xunuudka waa meydka marka la kanfo waxyaalaha ududgoone la marmariyaa la yidhahdaa marka kaa ka ilaaliya ha marinina cilladu maxay tahay fa innahu yowma alqiyaamati munabiyan waa xarman yahay waa mar haddii loo diiday <clears throat> sidoo kale ka nool ee xarmanna isagana tiibka looma ogola <clears throat> an caaishata radi allahu tacaala anha qaalad radi allahu tacaala canhuma qaalad waxay tidhi kaanii waaba anigoo anduru fiirinaya ilaa wabiisi iib iibka dhaldhalaalkiisa iyo iftiinkiisa fii mafraqi rasuulilahi sal lay slam nebiga madaxiisa meesha uu ka kala baxo bacda ayaamin maalmo kadib ayaad moodaa inaan fiirinayo maalmo kadib kaanii waaba anigoo anduru fiirinaya ilaa wabiisi iibi fii mafriqi rasulilah sal lay slm bacda ayaamin maalmo kadib walxaal nebigu muxrimun uu mid xarmaya yacni maalmo markuu ismariyey kadib oo maalmo ka soo wareegeen ayaan meesha madaxa kala bixiisa ah baan cadarkuu ismariyey dhalaalkiisa ku arkayay bay leedahay mafriqu ra'siga waxaa la yidhaahdaa meesha timaha laga sheexeeyo may ku kala baxaan yacni mafriqu shacri ra'si waay timaha bartamaha laga kala sheexeeya soo maa waana samayn jiray nebigu sal lla alay slam yani labada waa samayn jiray timaha marna waa sii dayn jireen marna wuu sheexayn jiray oo labada dhinacbu u kala yani saari jiray manaa ayib mafriqu marka halkaas halkaa madaxa dhexdiisaa baan ku arkayay bay leedahay walimuslim wاnasaa'i waabi daawuud kaanii waaba anigoo anduru fiirinaya ilaa wabiisi lmiski miskiga dhalaalkiisii iftiinkiisii inaan arkaad moodaa fii mafriqi rasuuli lahi sl lay rasuulka madaxiisa meeshuu ku kala baxo ama timihiisa walxaal huwa nebigu muxrimun mid xarmanuya <clears throat> wacan caaisha radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi kunnaa waxaanu ahayn nakhruju kuwa baxa maca nabiy nabiga la jirankiisa sal lay slam ilaa makkata maka ayaan u bixi jirnay fa nudammidu markaasaanu waxaanu ku dharoobi jirnay jibaahanaa wejiyadannada bisukki dhiibka y bilmiski buu ii qoray laakiin sax ma sida saxdaa wax weeyaan bisuki baa waana nooc tiibka ka mida waa ayaa suki la yidhahda ayb fanudammidu waxaanu ku dharoobi jirnay jibaahana wejiyadanada bisuki almutayabi ee la udgiyey cinda alixraami xarmashada agteeda fa idaa goortii cariqad ay dhidido ixdaanaa midaya saala wuu dareeri jiray calaa wajhihaa wejigeeda korkeesuu ku soo dareeri jiray fa nabiyu nabigaa arki jiray sal lay waslam walaa yanhaana nagamana reebi jirin saas way macnaha bimacnaa wejiga ayay marmarinayaan wejiga markay marmariyaanoo dhididaan ayuu soo dareerahayaayo wejiga korkiisa saa ugu soo dareeraya isagoo saa'ila oo dareero ah nebigu waana arkayaa bay leedaha waana xarmanna nagamana reebi jirin marka waa ruux xarman oo cadar ku yaalla soo ma nebiguna isagoo xarman baa madaxiisa uu ka muuqday cadarkuu marsaday xarmashada ka hor marka waa istidaamadii waa rawa waxaa wariyay abu daawuud baa wariyey wakadalika waxaa soo saaray axmed iyo bayhaqi sanadkiisuna waa saxiix tanina waxay kutusaysaa taa horena waa ficil nebi tan dambana waa taqriir nebi waay laanna waa kaan soo sheegnayo nebigu shay saxaabadiisa uu ku arkay hadduu ka aamuso waxay daliil u tahay inuu shaygaasi bannaanyah sharciga liannahu laa yaskutu calaa baail wax khaldan nebigu kama aamuso sal lay slam ayb sidaasi hadda aan soo sheegnay oo ah inuu kugu ooli karo cadarkii aad marsatay iyo tiibkii aad marsatay xarmashada ka hor markaad xarmatay kadib inuu jidhkaaga ku ooli karo sida axaadiistanay ku tusayso waa madhabuljumhuur yaa khilaafsan baan nidhi ya axmed baa khilaafsan baan nidhi Ah. soo ma somaynaa soo marin xadiiskii waxaan ku soo marnay ya maxaa tidhi horta cidda diidan cidda diidan ma aha axmed maaha waan soo marnay waa malik iyo moxamed ibnu xasan waay ah, imaam malik iyo moxamed ibnu xasan baa diidan waxay leeyihiin alistidaamatu kalibtida' bay leeyihin labadaba lama ogola oo xadiiskii yacla bnu umaya ay deliishanaya madhabuljumhuur baa khilaafsan sidaasaana saxa jumhuurtu ay qabaan nacam xadiiska wixii lagaga jawaabayana waan soo marnay ya su-aal weydiina dumarka markay xarmadaan may kadib looma ogola wax udgoon diibka ay dumarku marsan jireen wakhtigaa isaga uu iyo kay hadda marsadaan wuu kala duwan yahay ka wakhtiga ay marsan jireen wuxuu ahaa udgoon bannaanka u soo baxa ma lahaan jirin laakiin wuu muuqan jiray sida xadiista nebiga kusugan sal lla alay slam sidaas daraaddeed ka loo diidan yahay waa midka markay soo baxaan jidhkooda bannaankiisa laga udginayo laga yani laga dareemayo kaana ma ahayn midkay markaa isticmaalayeen ayib وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم ادهن wuu subkaday bizaytin subag ayuu ku subkaday ama ku saliidaystay hayra mufattatin bizaytin hayri muqatatin dheh saliiddaas oo aan la udginin muqatatin bimacnaa hayri mutayabin aan tiib iyo wax udgoon la marinin ayb rawa waxaa wariyey axmed wahuwa muxrimun isagoo xarman raa waxaa wariya axmed wabnu maajah watirmidi wa wuxuu ihi hada kani xadiiun way hariibun oo hariib ah ishaara ilaa dacfihi waa alimaamu tirmidi sida badan hadduu hariib yidhaahdo bimacnaa waa daciif buu ka wada sida badan laa nacrifuhu ma naqaano bu yidhi xadiidkan ila min xadiidi farqad asabkhi can saciid ibni jubayrin ka warinaya ninkaa xadiiskaas ninkaa unbaa lagu yaqaanaa oo wariyey isaguna saciid buu ka warinaya waqad takalama waxaa hadlay buuhi yaxya bnu saciid alqataan waay fii faradin farad buu wax ka sheegay waqad rawa naasu dadkuna waa ka wariyeen anwaqad rawaa way ka wariyeen canhu xaggiisa annaasu dadkuna waa ka wariyeen yaxya bnu saciidin alqataan imaamkii naaqidka ahaa ayaa farqad asabkhigaas oo xadiidka sanadkiisa ku jira wax ka sheegay oo sheegay inuu daciif yahay ayb sanadka xadiidku waa daciif sida tirmidi u tilmaamay weeyo lanna farqad ninkaa la yidhahdo asabkhi ayaa daciif ah bisababihi buuna xadiisku daciif ku yahay laakiin masalada uu ka hadlayo oo ruuxa xarman inuu marsan karo saliid ama subag ama kareem aan udgoonayn inuu jidhka marsan karo marba hadduusan udgoon lahayn intaasi waxa wey waa laisla ogolyahay intaa waa laysla ogolyahay sida ibnulmundir uu soo guurinayo waa ijmaac buu leeyahay yani e, xaydha iyo subagga iyo e, saliidda iyo e, ruuxu waa cuni karaa jidhkiisana waa u isticmaali karaa keliya waxaa laga doodayaa madaxa iyo wejiga ma marsan karaa taasaa culimada qaarkood dood ka qabaan ayada lafteedana wax maanico oo nasoo lahayo ma jiro saas daraaddeed cala asaxiix wuu isticmaali karaa wuu qabaysan karaa wuu isnadiifin karaa waxyaalaha aan udgoonayn buu ismarin karaa ee abiiciga ah yani saabuun abiiciga wuxuu ku qabaysan karaa aan udgoonayn wahaakada dhib malaha wax la diiday maa waxa la diiday waa udeyga wa baabunahyi reebidii buu baab yahay can ahdi shacri timaha yani waxa wey qaadidooda ilaa licudrin cudurdaar mooye ahdi shacr waa timaha xiiridooda waa timaha xiiridooda ama goyntooda oo layska reebay ilaa licudrin cudurdaar dartii mooye iyo wa bayaanu fidyatihi haddii timihii cudurdaar loo xidho loo xiiro fidyada la bixinayo yani waxa la bixinaye aad ka bixinayso khaladkaa isaga can kacb ibni cujrata qaala wuxuu uhi kaana bi kaana bi dheh kaana bi waxaa igu sugnaa adan dhib min rasi madaxayga madaxa dhib baa iga haystay buui ayib muxuu yahay madaxa dhib ka haystay wuu soo wadaa faxumiltu waa lay xambaaray buu yidhi ilaa rasuuli lahi sal lay slam rasuulka xaggiisaa la ii qaaday buu yidhi walxaal alqamlu injirtii yatanaaharu uu daadanayo calaa wejhi wejigayga korkaysa uu ku daadanayo injir baa intay madaxa ka gashay bay dhibtay oo intay cuntay buuba sakaraad leeyahay intayba madaxii ka soo baxdaybayba wejiga socotaaba halkaynaba qulqulaysaaba isagoo rafaadsan baa markaa nabiga loo qaaday sal lay slam fa qaala markaasaa wuxuu yidhi xadii baa jira imaam axmed iyo keyrkii baa soo saaraan u malaynaya oo tilmaamaya sanadkiisu qaabil litaxsiin yahay oo tilmaamaya injirtaasi xataa inay dad saalixiina iyo nebiye laysayba xataa nebiyiiyo dad saalixiina baaba u dhintay injirta ad arkaysaan ah, marka ibtilaa waa waxyaalaha ilaahay uu ummadaha ku ibtileeya ka mid tahay ayb faqaala wuxuu yidhi maa qaala rasuulku wuxu yidhi sal ly slam maa kuntu ma ahayn uraa mid la malagelinayo oo u malaynaya anna aljahda dhibku qad balaqa inuu gaadhay bika adiga inuu kula gaadhay maa araa waxaan arko ilama ahayn dhibku inuu heerkan ku gaadhsiiyey atajidu ma helaysaa shaatan neef adhi ah qultu waxaan idhi laa maya fanasalad marka waxaa soo degtay alaayatu aayaddaa soo degtay fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk ah, soo ma ahayn fii suurati mxuu ahaay albaqara yacni ruuxii ka maarmi waayo inuu timihiisa xiiro inuu xiiraa loo ogolyahy hadduu xiirana maxaa ku waajibaya fidyaa ku waajibaysa oo ah inuu soomo ama uu wax sadaqeeyo ama uu wax gowraco saddexdaa tafsiilkooda xadiiskaa bixinaya qaala nebigu wuxu uhi sl ly waslam huwa isagu sawmu alaaati ayaamin saddex beri soonkood waay fafidyatun min siyaamin tii baa la fasirayo saddex beri soonkood waay ayib aw amase icaamu sittati masaakiina mise waa lix miskiin quudintood iyaduna waxay fasiraysaa aw sadaqatin nisfa saacin la quudiyo saac niskii طacaaman oo cunto ah likulli miskiinin miskiin kasta lixda miskiin mid kasta waxaa la siinayaa nisfu saac yacni saac niskii oo cunto ah nus saacaasi taqriiban waa kiilo iyo waxyar maqaayiista hadda casriga waa kiilo iyo waxyar nus saaca miskiin kasta intaasoo kale la siina muttafaqun calayh wa fii riwaayatin waxaa ku sugan ataa alaya ataa calaya rasuulu lahi sal lla alay slam zaman alxudaybiya nebigaa ii yimid buu yidhi zamankii xudaybiya faqaala markaasaa wuxuu yidhi kaanna waaba iyagoo hawaama ra'sika madaxaaga cayayaanka ku jiraayo tu'diika ku dhibaysa Ah, waxaad mooddaa cayayaanka madaxa kaaga jiraaya inay ku dhibayaan ayib waa jamcu haama oo waxyaalaha cayayaanaadka ahee ee mxuu ahaa siqa oo dhan baa hawaamta la yidhaahda ayib oo jirka ibni aadamka inta badan gala gaar ahaanna sidii riwaayada hore tilmaamaysa waxaa laga wadaa in jir baa hadda laga wadaa oo madax ka faqultu markaasaa waxaan idhi ajal haabu rasuulilah waa idhibaysaa faqaala nabigu wuxu uhi sal lay slam faaxliqu xiir marka iska xiir wadbax waxaad gowracdaa shaatan neef adhi ah aw amase sum soom alaaata ayaamin saddex beri aw amase tasadaq sadaqayso bialaaata aasucin saddex saac saddex suus sadaqayso oo min tamrin timir ah bayna sittati masaakiina lix miskiin dhexdood lix miskiin loo qaybinayo waa saddex saac haddii loo qaybi mid walba nisu sac buu yeelanaya riwaayada rose sheeg rawa axmed baa wariyey wa muslim abu daawuud ayib marka fidyadu marka waa waa takhyiir adiga taa doonto ka qaado haddaad neef ka qaadato waad heli kartaa haddaad saddexda bederis doonto waad heli kartaa haddaad labadaba iska dayso ood markaad ta kale qaadatana waad heli kartaa oo sadaqada lixda miskiin nusaaca timirraashinkaee loo qaybinayo kolba kaad rabtaad saddexooda qaadan karta abi daawuuda waxaa u sugnaaday fii riwaayatin fadacaanii waxaa ii yeedhay buu rasuululah sal lay waslam faqaala lii markaasaa wuxuu igu yidhi ixlaq xir ra'saka madaxaaga wasum waxaad soomtaa alaaata ayaamin saddex beri aw amase acim quudi sittata masaakiina lix miskiin waxaad quudisaa faraqan waa halbeeg oo min zabiibin zabiib ah faraqa waxaa la yidhaahdaa waa halbeeg wax lagu beegi jiray oo qaada saddex saddex suus qaada ayaa faraqa la yidhahda saas way macnaha ayib aw amase awin suk ama gawrac shaatan ama neef adhya gawrac wuxuu yidhi faxalaqtu waan gawracay ra'sii madaxayga uma kadibna nasagtu neef baan qalay waay ah, saddexdii neefkaan ka doortay oo neef baan qalay madaxiina waa xihay buui ayib xadiidka sanadkiisa riwaayadiisan dambe abu daawuud waa xasan laakiin meesha uu leeyahay faraqan min zabiib xadiidku timirna waa sheegay xintana waa sheegay waxaa kaloo uu sheegay acaamna waa sheegay zabiibna waa sheegay waana hal qiso oo hadalka nebiga ka soo baxay mid unbuu ahaa mid unbuu ahaa sidaas daraaddeed zabiibku waxay horta culimmadu leeyihiin iyadu waa shaad sida xaafid ibn xajar iyo sheekh albaniya ay leeyihiin dikru azabiib waa shuduud waa daciif inta kale marka laysu yimaado ayaa wuxuu leeyahay xaafid ibnu xajar caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay almaxfuudu can shucba raawiga xadiiska laga warinayo waxa laga xifdiyey saxdaa waxa weeye inuu yidhi nisfa saacin min acaam sida la wariyey waa acaam laakiin timir iyo xinto iyo waxaa dhici karta buu idhi tafsiirka ruwaadda inuu yahay shawkaani baa isagu ka daba tego wuxuu leeyahay intuba way sugan tahay asaaniid ahaane oo muxuu ahaayey tacaam iyo xinto iyo timir waa isku mid buu leeyahy adiga tawjiiha ibni xajar baa ka fiican oo la yidhaahdo tacaam baa lafdigii nebiga sal alla alay wasalam laakiin timir iyo xinto in la yidhaahdo waa tafsiirka ruwaadda laga dhigo ama zabiibku isaga waa riwaayo shaadahu daciif weeye ma sugna macnaha axaadiistaas dhammaanteed waxay faa'iidaynaysaa timaha in la xiiro inaysan bannaanayn ama wax laga jaro ruux markuu xarmaya haddiise xaaja keento dantu ku qabato wuu xiiri fidyana waa bixinaya waxaa saxiixa iyadana culimo badan ay qabaan xiiridda ama jaridda laga hadlayo waa inaad u qasado inaad timaha goyso ama aad xiirto laakiin adoo qabaysanaya hadday qaar iska daataan ama adoo shallaysanaya hadday qaar iska googo-aan taa iyada lagama hadlayo taas wax xugum oo ka laasimayo ma jiro dhibaato male taaya tinta yar iyo labada timood iyo xoogaa iska gogo'ayaa wax mushkila amal hada wabilahi tawfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina mxamed